bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan u wanaagsan dhegeystayaal idin hantiin baa meel walbo aad joogtaan halkan waa radio kulmiye kusoo dhowaada barnaamijka cayaaraha duhur ee ka yeeneen markale ismaqal wanaagsan waa maalinnimaa isniina taariikhda ku beegan tahay sagaaliyolabaatanka bisha koowaad ee janaayo sannadda labakunifariyolabaatanka qodobada barnaamijka cayaaraha aan kusoo qaadan doono haddii eegid waxaa ka mid noqonaya tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir faynalkiisa ah oo lagu madalsan yahay galabta in lagu cayaaro istaadiyaha muqdisho haddaba waase diyaargarigii ugu dambeeyey iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee tartankaasi aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaad kalood maqli doontaan manchester united oo iska xaadirsay wareegga lixitobanka ee efa kaabka iyo isku aadka wareega shanaad ee efa kaabka oo la soo saaray haddaba liferpool united iyo chelsea ayay ku kala aadeen barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ajabti waa masar oo isaga hartay tartanka efa kon iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey suuqa kala iibsiga qodobadaas aad maqli doontaan saaxiibyaali qodobadii kale nagu soo kordhaa waxaa barnaamijka qayb ka noqonaya ama qayb qaadanaya dhegaystayaasha si ay markaa qadka taleefonka ah inogala soo xiriiraan aragtidoodana ay halka uga dhiibtaan barnaamijka ama ciyaarta ku aadan tartanka maamul goboleeda gobolka banaadir ee u udhexaysa kooxaha hirshabeelle iyo galmudug ee mar kale iyo barnaamijka ciyaaraha duure kenya waa hagaag dhegeystayaal waxaana maqaadaynaa qeybaha hore ee barnaamijka ciyaaraha duhureed k n n waxaa qadka si toos ugu jira cabdirashiid ibraahim macali oo ku sugan garoonka ciyaaraha ee staadium muqdisho halkaas oo uu nagala socodsiin doono xogihii ugu dambeeyey ciyaarta galabta dhexmari doonta kooxaha hirshabeelle iyo galmudug cabdirashiid soo dhawow cabdalla eh, waa maasutahay eh, ee magaalada eh, kun ilaa toddobaatan kun taageerayaal ah ayaa dabcan iminkan ba doonayaa inay galabta ay daawadaan kulanka weyn ee u dhexeeya galmudug iyo weliba hirshabeelle halkan waa goob markaa markii la eego dabaan ciyaartooyda galmudug ay ku sugan yihiin sidoo kale ciyaartooyda hirshabeelle ay ku sugan yihiin diyaargarowgii ugu dambeeya ay sameynayaan cabdalla waayahay waa sidee marka hadda amniga guud iyo sidoo kale xaalada garoonka sidee usoo gelayaan taageerayaasha amniga guud waxaa dabcan goobta halkan ku sugan markaynu eegno ciidanka amniga garoonka qaabilsan sidoo kaleeto eh, hadda taageerayaasha inta badan faraha kay joogaan kastoo eh, boqolkiiba afartan ilaa iyo boqolkiiba soddon hadda gudaha ku jiraan cabdala waayahay maadaama aad sheegtay in ku dhowaad lixdan kun oo dad ah ay isugu yimaadeen halkan wakhti badanna uu ka dhiman yahay tartanka sidee kula tahay inay dadka kale kusoo geli karaan ama tiro intaan ka badan ma imaan kartaa waqtiga eh, dhiman taageerayaasha ujeedka ugu yahay in markaasi ay koob ay ku guuleystaan kolay koobkaas kuma guuleysan karayaan eh, galmudug iyo weliba hirshabeelle waxaa ku guuleysan doona keliya eh, hal maamul ama hirshabeelle oo markii ugu horeysa doonaysa taariikhda inay kuguulaysato galmudug doonaysa marka galmudug waxaynu ognahay markii ugu dambeysay inay finaal ay gaareen eh, sanadkan waxay doonayaan inay sidoo kaleeta ay ka dhameeyaan toobaraha xulka maamulka galmudug axmed tahliil waxa uu shaaca ka qaaday sanadkan wax weliba ay u sameyn doonaan waxa uu leeyahay waa ku qanacsanahay taageerayaasha weliba ciyaartooyda sidoo kaleeto macalin cabaas qadiisa wuxuu shaaca ka qaaday inuu geedka sanadkan uu yahay in ay saabtaan ku guuleystaan cabdullah waayahay waxaa la sheegay in saakadii horeba ay eh, markaa taageerayaashu garoonka sii galeen way jiraan taageerayaasha saaka markaad hadda xilligaan aan kula hadlaayo taageerayaasha inta badan way joogaan inkastoo hadda banaanka qaarkood inta badan ay laakiin gudaha waxaad dareemaysaa in eh, taageerayaasha ugu badnaa eh, kulankan ka qayb galayaan maadaama kulan fiinland uu yahay marka diyaargarowgana waa u oo taageerayaasha labadaba waxaad hadda idhahaya waxaan ku arkayaa taageerayaasha galmudug oo dabcan calanka galmudug taageerayaasha maamulka hirshabeelle oo calanka soomaaliya markaasi dabcan labaduba ay wada qaadanayaan labada taageere oo markaasi ay leeyihiin soomaali soomaali baa leh waayahay ugu dambeyntii marka maxay kula tahay oo tartankan xiisaha gaarka uu leeyahay marka loo fiiriyo finaaladii hore oo ay tartankan loqamin jiray marka tartankan eh, waxa uu dabcan xiisaha u yaala waxaa kamid ah eh, waxaa lagu ciyaaraya garoonka guulida ciyaaraha ee magaalada muqdisho ee kun sagaal boqol sagaashankii iyo ugu dambeysay garoonkan fiina lagu ciyaaro markaasna magaalada jowhar oo gobolka shabeellada dhexe oo xilligaasi tartanka gobolada qaban jiray ayaa ku guulaysatay marka sanadkan rabadii ugu dambeysay waxaa lagu qabanayay garoonka stadium laakiin sanadkan waxaa lagu qabtay garoonka guulaha ama guulida ciyaaraha ee magaalada muqdisho stadium muqdisho waayahay cabdirashiid aada umahadsan tahay waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdirashiid ibraahim cali oo qadka taleefanka si toosa ah ugu jiray islamarkaana nala socodsiinaya xaaladihii ugu dambeeyey iyo sidoo kale diyaar garowga ka socda garoonka stadium muqdisho ciyaarta u dhexeysa kooxaha hirshabelle iyo galmudug dhegeystayaasha ayaa nagala qeyb qaadan doona falanqeynta ku aadan kulankaasi balse markan haddii aan fiirino african cup of nation wareegiisa lix iyo tobanka xalay waxaa isaga haray xulka masar ama ejibti ciyaarha ay la ciyaareen d congo ciyaarta ayaa waqtiga caadiga ahaa ama sagaashankii daqiiqo kusoo idlaatay hal iyo l waxaana daqiiqadii soddoniyo todobnaad congo u dhaliyey goolka furitaanka ciyaarta elia kaasoo ciyaarta ku hogaamiyey naadigiisa congo ciyaarta oo sii socotayna markii afartan shantii daqiiqa ugu dambeysay lagu daray hal daqiiqo ayaa goolkulaad waxaa u dhaliyey ciyaaryahan cabdalah oo u ciyaaray xulka egypt ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay barabaro hal iyo hal ah oo markaa labada naadi ah ay ku kala tageen waxaana isla aaday full timekii hal iyo hal ciyaarta ku dhammaatay waxaana sagaashan daqiiqadii sagaashan iyo todobaad eh, qaatay oo horeyna u qabay kaarka jaalaha markaasna kaar kaloo jaalaha ah uu qaatay ku mutaystay inuu qaato calaamadda roosaha ciyaaryahana sharfadiin kaasoo daqiiqadii sagaashan iyo toddobaad qaatay calaamadda roosaha islamarkaana ciyaarta laga saaray ciyaarta intaas wixii ka dambeeyey waxaa laisla aaday goolkulaad sideed iyo toddobo waxa ay guushu ku raacday d r congo halkaas waxaa kusoo burburay rajadii maxamed saalax ee ahayd ka mid noqoshaha ama ka simid ahaanshiyaha koobka african of nation oo uu rabay inuu rajo weyn marka halka ku lahaa qaabka ugu guuleysan lahaa qadka taleefonka ayaan eegeynaa saaxiibada ayaa barnaamijka leynka uga qeyb qaadan kara inagoo diirada saareyna ciyaarta udhexeysa hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxib adiga farsamo burhaan baada kulmiya saaxibada ku xiran saaxibada dhegeysanaya saaxibada dadka u dhoon gabi ahaantiin door wanaagsan saaxiib soo dhawaaw ka waran ciyaarta adag ee faynalka ah ee maanta ka qabsoomi doonta stadium muqdisho udhexeysa hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug magacayga xasan buul xasan waa degmadii liwaa xaafada suuqa holan waa kaala hadlayaa mhm. xaqiiqdii kulamo kulan waxaa jira aada iyo aada weyn oo weliba hade waxaa aada iyo aada u xamaasadaysan mhm. oo taageerayaasha labada dhinac aada aan caadi aan u xamaarsadaysan yihiin mhm. weliba tuulada ciyaaraha ka dhici doono mhm. saddexda galabnimo marka runtii aniga horta laba xulba ma taageero runtii muroodiyaashaan taageeraya jubbaland mhm. waa laga reebay runtii gobolka banaadir haddana usoo wareegay gobolka banaadir haddana waa laga reebay labada midna ma taageero laakiin saadaal aan markii aan ka dhiigto ama aragtideeda aan ka dhiigto runtii waxaa waaye sanadkii labada kun koo iyo labaatankii waxaan xasuusanaa kulankii gobolka banaadir iyo galmudug ay ugu qaadeysay gobolka banaadir ugu qaadeen waxaawaaye banaltiga in lagu dhaafuray maamulka galmudug iyo maamulka gobolka banaadir ayagaana finaal iska yimid si mhm. walow laga gacansari oo laga qaaday mhm. haddana sidaan wada ognahay urubka ugu horreeyay hirshabelle ee wuxuu dhexmaray maamulka galmudug mhm. haddana ayagaa finaal isla jooga marka waxaan isleeyahay kuley aragtideeda galmudug sababtoo ah markii labaad ay finaal imaanayso oo weliba maamul goboleedkii ay kulanka ugu horreysay ay finaal noqonayba meesha taariikhda wadaaba galmudug marka kulankaas waxaan istay aragtiyada markaan hal iyo eber maamulka gobolka galmudug ayaa ku adkaan doono cayaalkaasna benalti ma dhici doonto goolal badana ma dhalin doono marka taasaan isleeyahay aragtiyada kulankaas hal iyo eber galmudug qofkaas ku qaadi doonta marka adiga farsimada guud ahaan saaxiibada meel walba joogaan waxaan leeyahay door wanaag saaxiib aada umahadsan tahay sida quruxda badan aad fikirkaaga inuu la wada agtay dhegeystayaasha weli laynka idaacadda ayay karaan si ay uga qeyb qaataan aragtidooda ku aadan ciyaarta hirshabeelle iyo galmudug galabta ku dhex doonta garoonka stadium muqdisho markaana qadka iyo qofka xiga halo asalaamu calaykum injineerka xagga farsamada gudahaan saaxiibada warbaahinta k n n saaxiibadii horreeyay xasan boole saaxiibada kusoo wajahan barnaamijkagan door wanaagsan door wanaagsan magacii deegaanka aragtida barnaamijkan u gudagal waa mahadsan injineer hanaanka quxuuna barnaamijku daadiinaysa waa kaaga mahad intaa kadib magaceygu waa kuweyneha eh, waxaan ku xiganaya degmada aqshida gobolka banaadir kuweyneyaa mhm, taageeraysaa galabta in badan injineer maadaama arageni garoonka universitada muqdisha caadan inaad tago inkastoo garoonka uga xiray ka dhimayn dadka inta ugu badan ay wada tageen mhm. tan kaleta aniga galabtan waxaa lasa maamul goboleedka galmudug tartanka maalinta soo bilaabay ilaa haddana aa lasa cabtimayo maadaama sanadkii hore aniga lasa cabtimayo qofkana laga qaada bas waxaa leeyahay sanad walba oolin maayo sanad walbana guuldaro kan kale ka injineer waxaa xisad mudan tartanka labada kun labaatan laba labaatan iyo koo galmudug iyo banaadir aa lagu furay ayakaa finaal isla tageen haddana heesta weli galmudug aa lagu furay ayakaa maanta finaal soo joogaan taas taariikhda dib a isku kaxday balse hore uma dhicin maamul doog oo finaal tago laga qaado haddana sanadka labaad ee tagaan laga qaado taasna waa ku rajaweynaye dhagarta laga gooligoolaa kaga badi doonaa heer shabeelle tan kaleba kubadda cagta waa isdhexgal waa walaaltinimo waa saaxiibtinimo wax qalaasin garoonka laga ilaadin waa rajaheynaa kulley maanta hadii maamul goleedkii la garaaco galmudugay hirshadoole kow ku guuleysa doona waxaan baley doonaa sababtoo ku guuleysata waa galmudug ku guuleysata galmudug ku guuleysatana waa hirshadoole ku guuleysta maadaama waa leeyahay oon kaliya waxaan waa isdhexgal inaa dadka isku bartaag kaliyaha loo bahan laakiin cadoodnimo xifaadna soo dheer meesha aada umahadsan taha queen sida quruxda badan aad barnaamijka uga qeyb qaadatay islamarkaana aad aragtidaada nadiifka ah usoo gudbisay waan rajeynayaa saaxiibada kale inay barnaamijka soo haleeli doonaan sidaas si lamid ah iyana ay uga qeyb qaadan doonaan hadii aan kusii socono ciyaaraha africon ee xalay dhexmaray kooxaha waxaa la leeyahay maxamed saalax waxa uu la kulmayaa dhibaato kale hadii uu koobkan sidaa markaa ku waayo waxayna tahay mid aanin markaa uunan rajaynaynin si kastaba ha ahaatee balse xidiga liverpool u ciyaara ayaa in muddo ah ku taamayay kuguleysiga ah koob uu markaa u qaado xulkiisa si kastaba waxaa laga dhursugayaa bal tartankan halka ku dhammaan karayo cidda finaalka tegi doonta iyadoo uu tartankan uu markaa saameyntiisa ay qeyb ka tahay in garsooraha soomaaliyeed ee cumar artan uu qeyb ka yahay riferiyada ama sidoo kale garsoorayaasha dhexdhexaadinaya tartankan oo shan kulan uu markaa kasoo dhex muuqday taasna ay tahay horumar cajiiba ah soomaaliya dhanka sportska ay ka sameyneyso markaana qadka iyo qofka xiga halo asalaamu calaykum ha asalaamu calaykum sudha walaal magaca deegaanka waayahay waa hilka xubnahay dhegeystahaas qadka ayaa ka go-ay waa rajeynaynaa inuu dib usoo haleelo barnaamijka islamarkaana waa aragtidiisa ka dhiibto ku aadan kulankaana markaa miisaanka badan leh qadka xiga markaana halo asalaamu calaykum waraxmatullahi sunada doone ee qaybta fartamada baa dhegeysana n badi iga sii horreeyey walaashay kuweyn ee kamid taha luul iyo xasan boole waxaad le waayahay barnaamijka ugudagaal haddii aada la socotay aragtidaada kulanka galabta dhexmari mari doona hirshabelle iyo galmudug aada iyo aada waa la socday magacigu waa haashim maxamed cali haashim madaale keenan wax ka soo wacaa degmada daneere xaafada gubta agaarka tuulada ciyaaraha ee istaadii muqdisho xadakan kasoo wacaya madaale maanta ma wuxuu kusugan yahay garoonka mase xaafadiis xaafadeed ayaan ku suganahay inkastoo garoonku yara i muuqdo hasta aatee marar qaar la maqlayo xabado goosgoosa kuwaas oo lagu kala erinayo celinayo duweynaha rabshada wado marka waxa waaye aagaar garoonka ayaan kusuganahay inkastoo ciyaarahu amnigooda taad loo sugayo haddana mm. waxaa maqlaysaa marar qaar xabado qaar kor loo dhidayo kuwaas oo lagu kala erinayo dadka rabshada wado waayahay madaala galabtuu taageeraya labada kulan marka la fiiriyo aada iyo aad madaala galabkani labada kulan wuxuu taageersan yahay isla islamarkaani oo ilii kuma darado rabaa inay soo baxdo maamul goboleedka hirshabelle anigu waxaan wataa hirshabelle mhm. waxaan la rajeeyaa in aad guuleysto oo koobka aan qaado oo gamigu anig ka badiyo mhm. haday suurta gasho mhm. marka waxawaaye inkastoo garoonku oo ilaa ay xalay lasoo buuxsamay sidaad ogsoona dadka badankooda ay soo galeen mhm. marka waxa waaye tulidu ciyaarahu saaka waxaa laleeyahay eh, aad baa loo soo guddaafiyey haddana socodka wada socod dadka gaadiidka eh, dhanka xalan geeska gees mhm. way xiran yihiin mhm. eh, sababo amni aaweeda leeyahay marka ugu dambeynta ana waxaa rajeeya inay soo baxdo hirshabeelle ugu dambeynta nabadooni waayahay marka saadaashaada maxaad is leedahay naadiga aad wadato way kusoo adkaan kartaa aad iyo aad waxaa rajay aniga hirshabeelle iyo gamac dulceeso eh, maadaama hirshab ani abato mhm. in ciyaartaasi ay kusoo dhamaato eh, laba gool iyo eber ay kusoo dhamaato hirshabelle guush ku raacay ah, ha laba gool iyo eber ayaa rajayaan laba gool hal imaayso eh, maamul goboleedka hirshabelle halkaas ayaa galabta waxawaaye lagu saxlanaya galmudug ayaa afka ciidan loo daraya marka ugu dambeynta nabadoon adig qarka farsamada cabdirashiid oo ku sugan tulada ciyaaraha islaamiya muqdisho baada ken en waa madaalay oo inan la hidibkiininba barkawaan markaban aan nabdaali ahda mahadsan tahay qaabka quruxda badan ee ad barnaamijka uga qeyb qaadatay tartanka maamul goboleedyada gobolka banaadir finalkiisi ayaa galabta lawada ciyaari doonaa kulan u dhexeeya hirshabelle iyo galmudug oo ay galabta kuwada magdalsan yihiin istaadiyaha muqdisho halkaas oo ay ku sugan yihiin kumanaan dad ah oo halka u tegay ka qayb qaadashada tartanka si ay u daawadaan kooxahooda islamarkaana ay ugula degaan guusha mid walba naadihiisu ay halkaa kasoo hoyso markaana qadka iyo qofka xiga asalaamu calaykum soo dhawa walaal magaca deegaanka eh, waayahay barnaamijka gudagal haddii aad la socoto barnaamijka horta ciyaarta hadda ka socd ka bilaabanayso hirshabelle iyo galmudug waxaan horta aan leeyahay horta ciyaar aad wadag ayaa ka dhacaysa stadio conis walow hadda amniga aada loo adkeeyey inkastoo xabada iska dhacayaan qaarkood mamar aad maqlayso mhm. laakiin waxaan leeyahay aniga hirshabeella ayaa soo baxaysaan leeyahay aduu eh, eh, taageero hirshabeellaha tahay soo ma ah? a ah, taageer hirshabeellaan aniga waayahay marka saadaashaada kooxdaada aad is way ku badin kartaa ilaa meeqaad ku saadaalis waxaan ku saadaalinayaa ciyaarta hirshabeelle iyo galmudug inay ku dhammaan doonto laba iyo cibir labiyo eber oo ay hirshabelle guusha ku raacdo waa mahadsantaa saaxiibsada quruxda badanaad barnaamijka uga qeyb qaadatay dhegeystayaasha ayaa qadka taleefonka soo buux dhaafinaya si ay uga qeyb qaataan barnaamijka markaana qofka xiga asalaamu ah, calaykum halo waan ka xunaa dhegeystahaas waan ismaqlilaanahay weli dhegeystayaasha ayaa soo buuxdhaafinaya dhaafinaya si ay uga qeyb qaataan barnaamijka kulanka udhexeeya naadiyada hirshabelle iyo galmudug ayaa laga kala aragti dhiibanayaa ciid walbeed ay oo aragto inay galabta ku guuleysan karto tartankan oo labada naadi midkoodna uusan weli horey ugu guuleysan markaan waanu ka xunahay dhegeystahaasna khadka ayaa ka go-ay markaana qadka xiga asalaamu calaykum eh, wacalaykum waraxmatullah wabarakaatu bahda kulmiye dhammaan saaxiibada barnaamijka dhegeysanaya saaxiibada iga sii horeeya haashim iyo nabadtan xasan bule dhammaantiin waxaan idin leeyahay farqo wanaagsan magaciigu waa fahad maxamed cali fahad cati degmada kaaraan bartamaha burka diigo aan ku suganaa saaxiibkey saaxiib fahad soo dhawow ka waran galabta kulanka adag ee dhex maraya naadiyada hirshabeelle iyo galmudug horta aadaa umahadsantaa saaxiibkey maanta caasimada wax badana laga baran doonaa weliba indhaha caalamka weliba si lamida ah, indhaha soomaalida waxay aada u eegayaan mm. garoonka stadium muqdisho weliba isifaalo fiican ayaa maanta la dareemaya marka caasimada hal meelay asha lagu wadaaya hadalheentuna hmm. waa hal meelay aada loo wada hadalhaya marka kulanka galmudug iyo hirshabelle aada loo wada loo wada hadalhaya marka ani ahaanteeda horta shaki kuma jiraan dhiig hirshabelle ahay marka taas waxay cadeen u tahay inkastoo maamulo kale hore loo taageeri jiro saaxiibada dhalinyarada reer muqdishaataanaanay dawlaatul hmm. caasima hore aan u taageeri jirna laakiin qof walbabe hmm. balembigiisa u laabana marka saaxiibada balembigeeda u laabto aan kamid ah oo saaxibada hirshabel u laabta marka ani ahaanteyda kulan adagaa jiro weliba kalabta lagu kala bixi doona caawana maqribkana kobol aada baaldegi doonaan aaminsana marka ani ahaanteyda waxaan u rajeynayaa guusha hirshabel weliba waxay ku badin doontaan aaminsanahay laba gool iyo gool isbuucana magaalada ka ushidnaa doontaan aan aaminsanaye barqa wanaagsan barqa wanaagsan saaxiibaad aa mahadsan tahay sida quruxda badan aad barnaamijka uga qeyb qaadatay dhegeystayaasha ayaa weli lainka soo buux dhaafinaya markaana qofka xiga ayaan soo qabanaya halo assalaamu calaykum halow dhegeysta haddaad maqlayso soo dhawo walaal magacay deegaanka maandeeq miya kuwindeeqa deeqa yar codkaa kor igu qaad hay soo dhawow haye barnaamijka hadii aad la socotay kulanka weyn ee galabta u ah naadiyada hirshabeelle iyo galmudug sidee u aragtaa aragtidaada hirshabele inay ku badiso sadexdeeda waayahay adigu ma tagta garoonka mase shaashadaha kala soco doontaa kulanka waayahay aadaa u mahadsan tahay sidaa quruxda badan inaad barnaamijka uga qeyb qaadata weli dhegeystayaasha ayaa laynka idaacadda soo buuxdhaafinaya si ay uga qeyb qaataan barnaamijka markaana qofka xiga ka xuna dhegeystahaasna qadka ayaa ka go-ay waxaan rajeyneynaa inuu dib usoo haleeli doono si uu uga qayb qaato barnaamijka islamarkaana aragtidiisa uga dhiibto labadan naadi ayaa galabta qaba mid walba baahi u gaara ah oo ah inaysan tartankan ku guuleysan marna sidii loogu bixiyey tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir sidii magacan uu qaatay hirshabeellana kuma guuleysan galmudugna kuma guuleysan galmudug ayaa sanadkii hore tagtay finalka halkaasoo banaadir ay ka qaaday koobka balse galabta ayay final wada joogaan nasiibku cidduu saaciidohu ayaan arki doonaa laakiin dhegeystayaasha ayaan markan haddana mar kale ku laabanaynaa asalaamu calaykum farsameaqaanka inta ku arbaahinta caalamiga kulmi weliba qaybta sportska dhammaantii maalin wanaagsan udin griiga akshadaa joogaa kulankan runtii eh, hirshabelle galmudug waa finaal marbuu finaal ciyaara runtii eh, ma sahlano in goolo badan lagu badiyo mhm. laakiin kulankaa maadaama xamaasidi oso oo wato eh, mhm. waxaa leeyahay eh, runtii inay hirshabeelle runtii guul ay gaari kartaa qabaa walow galmudug aan laleli karin oo waa markii ugu dambeeyey ayagii banaadir tagay rigoorin waan laga qaada marka mhm. waxaa isleeyahay galabtan waa lagu dari doonaa laba gool iyo goor runtii kusaa shadaalyaha inay guul hirshabelle ay ku gaari karto marka macalimu dhegeystayaasha jaanisaya aada ku salaama sharaf iyo karaamada umahadsan tahay waa kaaga mahadcelineynaa qaabka qurxoneed barnaamijka uga qeyb qaadatay markaana qofka xiga ayaan haddana soo qabanaya asalaamu calaykum soo dhawaa walaal magacii deegaanka ilaada maasanta walaalkii waa dhow adii farsalyaqaanka barqa wanaagsan intaas kadib xidigta galmudug aa lagu magacaabaa nifaasha hadday u arkelaa joogaa xidigta galmudug galabtay ciyaarta udhexeysa sida ka muuqata magacaaga naadiga galmudug iyo sidoo kale hirshabeelle sidaad kula muuqataa aragtidaas maxaad ku saalinaysaa maxaad filanaysaa galabta fanaana waa shanta kun weyna galabta jiro gool iyo gool ina kusoo badito ku badi doontaa rajeynaya dabcan walow waa agna hirshabeel in gool dhalinta yani ay ku dhiban tahay mhm. sidaasay tahay wax walba waa iska dhici karaa dabcan waa iska nasiib harar mhm. haddii la gaaro waa horta yani galmudug in looga fiicay ahaa ah, dabcan mhm waxaa rajeynaya ragooryaan in laisla gaarina rajeynaya weliba yani laba hal lagu kala bixi doono mhm. koobkana sidaas galmudug ku qaadi doontaa rajeynaya mar kale adiga farsamayaqaankana waddan xasan buule barnaamijka kasoo wargelid aada u salaaminahay barqa wanaagsan waayahay barqa wanaagsan aadaadna u mahadsan tahay qaabka qurxaaneed barnaamijka uga qeyb qaadatay waayahay weli dhegeystayaasha ayaan jaaniska siinaynaa si uga qeyb qaataan barnaamijka halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu adbaan ku salaamo walaal adigii farsamo wayahay soo dhawa magacii deegaanka waa maasanta walaalkii magaceyga waa lulfa degmada balcadee gobolkiisa wala garsbaanji waa dabcan balcad nagala soo hadleysaa ka waran galabta kulanka hirshabeelle iyo galmudug aragtidaada waa maasanta walaalkii qaliyo waa dareemi kartaa waa kulan aada u adagaa jiray galaskani marka waxaa waa taageer hirshabeelle hirshabeelle qofka ku jirana iyaguda aadalaawa marka waxaa waaye iyaa kusoo dhamaadsoontaa inaad saddex gool iyo hal kuguda koobka xaggee la geynaha is in badan dee waayahay aada umaadsan tahay waa kaaga mahad celineynaa qaabka qurxaneed barnaamijka uga qeyb qaadatay dhegeystayaasha ayaa midba midka kale waxa uu rajeynayaa inay naadigiisa koobka ku guuleysato islamarkaana ay kula dabaaldegaan magaalada si ay u muujiyaan farxadooda hanashada koobka tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir markaana qofka xiga ayaan soo qabanaya asalaamu calaykum hay walaal soo dhawo magacii deegaanka faaduma soo dhawow galabti aad taageereysaa labada naadi ee hirshabelle galmudug waayahay galabta halkee ka daawa doontaa kulanka ma tegi doontaa mase shaashadahaad kala socon doontaa koobkan maadaama oo hirshabelle sidii magacaan loogu bixi weli aysan qaadinin galmudug oo sanadkii hore final timid aada wajahaysaan sidee kula muuqataa aragtidaada gomisti hore siinaan rigoora looga qaaday sadaskaan rigoorayaala duqax buqaari siirshawela leehay waayahay aada umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa qaabka quruxda badan eed barnaamijka uga qeyb qaadatay dhammaan dhegeystayaasha aaday mahadsan yihiin laynka ayay soo buuxdhaafinayaan si ay uga qeyb qaataan markaan qofka xiga ayaan soo qabanaya hallo asalaamu calaykum hallo dhegeyste calaykum salaam soo dhawa magacii deegaanka anigaa degmada karantiba ismaaciil soo dhawow hadii aad la socto barnaamijka kulanka galabta udhexeeya hirshabelle iyo galmudug hirshabelle iyo galmudug inay galabta iili rabaane waaya aragtidaada ku aadan nahay taageero oo galmud oo hirshabelle nahay waaya waxaan galabta waxaan saddex inaan uga bashaan rabay saddex saddex inaan uga goolka qaato koobka ka qaato waaya koobka halkay rabtaa inaad kula dabaal dabaaldegtaan markaa koob inaan inaan dara rabay uga qaatan waayahay aadaa mahadsan tahay waa kaaga mahad sida quruxda badanaed barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystayaasha ayaa leynka soo buuxdhaafinaya si ay uga qayb qaataan barnaamijka ugana dhiibtaan aragtooda ku aadan kulanka markan qofka xiga ayaan soo qabanayaa halo asalaamu calaykum soo dhawaa walaal magaca deegaanka haddar waxaan soo dhawow ka waran kulanka finalka galabta udhexeeya galmudug iyo hirshabeelle maxay kula tahay saadaashaada sidaa u aragtaa kulanka sudow wallaahi aniga horta walaadilcasimaan anay banaadir haddaan anay tartanka waa ka harnay marka muxuu ahay balse aniga ahaanka taageer ahaan garabta labadan kooxood finalka waxaa taageersanaya galmudug waaya tartankan waa isdhexgal taageerayaasha waxaa kuu bogaanina mhm. inay galmudug mhm. oo qaaday waa hirshabeel oo sax hirshabeel oo qaadayna galmudug oo qaaday mhm. inay cashaa ilaaliyaan oo kulanka marka kuna kalena si xiisale oo waxaa leeyahay guga horjeelaan finalka hore maajiri ay ka qaaday sanadkan markiina iyaga qaadana u rajeynaya insha allah waayahay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duura kn waagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha warbaahinta kulmiyana waad nagala socotaan markana kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa iska xaadirisay wareega shanaad ee tartanka fa a kaabka oo ay lix kooxood isku aadkooda lasii sameeyey sida aan markaa warbixintan ku eegi doono xiddigo aada u oomana ayaa manchester united ka caawiyay inay afar iyo laba ku garaacdo kooxda yar ee newport iyagoo laba gool oo darandoori ahaa oo ay la hormareen bilowgii laga daba yimid manchester ayaa xilli xaaladu ku xumaatay kadib markii laba gool oo ay la hormareen ciyaarta laga daba yimid islamarkaana laga dhigay ciyaarta labalabo taageeryaasha manchester united iyo dhammaan naadiga ayaa dareemay walwal xoogan iyagoo cabsi ka muujiyey in ciyaarta ay kambak sameyn karto naadiga new bouty oo ay markaa kasoo gudubto wareegan manchester united balse isma dhigan xidigaheeda oo waxa ay sii wadeen bandhigga cajiibka ahaa ee kulanka bruno fernandes ayaa hogaanka u dhiibay manchester united daqiiqadii toddobaad ee bilowgii ciyaarta manchester oo ay ka muuqadeen markaa firfircoonihii iyo isfahan dhanka kubadda ah ayaa durbadiiba bilowday daqiiqadii toddobaad shabaqa iyadoo marka goosh koowaad uu u dhaliyay kabtankooda bruno fernandes wiilkan bortuqiiska ayaana bandhigiisa cajiibka horuu sii wadanaya maalmihii dambe manchester waxaa la leeyahay waa naadi ay ka suurtoogda wax walba maadaama naadigan ay xiliyada qaar lumayso mararka qaarna la arkayo iyadoo bandhig cajiiba ku jirta si kastaba waxaan la aqkiri karin inay tahay mid kamid a ah naadiyaasha ugu awooda badan ee tartanka brimer leaga hase yeeshee xalay waxay dheeleen kulan cajiib ah kadib markii laga soo laabtay laba gool oo ay la hormareen bruno fernandes ayaa daqiiqadii toddobaad hogaanka u dhiibay kuna bilaabay goosha kadib baas uu xirada ganaaxa dhexdeeda ka helay xidiga braziliya antonio oo sameeyey caawintiisii koowaad ee xilli ciyaareedkan kalabarhka sii dhaafaya antonio ayaa yaantan dambe waxaa lagu eedeynayay inuu bandhigiisa uu aad u liitay maadaama aanan xidigan laga arkin in bandhigii sidoo kale waajibaadkii saarnaaye naadiga ah uu marka